mufliidka igad ay soo saartay qaabkii ay dadku akrisanayaan uusan dhicin annagii dawladda federaalka ee soomaaliya waxaa noo dhexeeya dastuur baa noo dhexeeya hadalladooda waan maqlaynay iyo waxay xamar maalmaxayna ay leeyihiin waxaan garanayna ma ahan shacabka soomaaliyeed dibole waxay shir bay qabteen mudirka ogolada socon hayay dibashiir bay samaysteen kabacdi ilaa iyo erbalinka o dhan baa isu yimid goboladii saddexda ahaa dad ka socday irgabshiina waa wax cad ka suura galaysaan leenahay kushaqeyni laha haddii wasiir ka dhawaa oo hadlaayo waa hadlaysa waa maqlaayeen haddii meel kala simid ayagaa taqaan horugaas meesha lagu hadlay ayaa la rabaa si laa yidhahdo horugaas meel kala simid ayagaa taqaan taan muxuu ahaa anagu wax ayaga ma ma ma ma mana arkin mana maqlin insha allahu tacaala wuxuusan xeerka iyo dastuurka noo ogoleena halkaa kama dhaqan rabitaanka shacabka anagu hogaansamayno rabitaanka shacabka anagu hogaansamayno dawladda ay samaysteenna mataqaanaa horseed u ah haddii ila yidhahdo shacabka wada muxuu ahaa rabitaankiisa hogaamin doona haddii la yidhahdo noo muuqda waa muqdisho maayo maaha waa muqdisho waxaa ka dhisan waxaan leenahay eh, eh, xasan baresidanti eh, xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay xamar hoosa u fiiriyo waxba yuusan xildhibaano been iyagoo kambeynta ku hayo ciidan baa meesha noo jooga waxba dalqaysan maayo salka usoo dirin waxaasna waxaa gacmaha kula jiro dowladaha igad oo nasoo talageliyey wixii kasoo baxana waan yeeli doonaa laakiin waxa uu xasan sheekh madaxweynaha sheeganayo ama waxa uu iska soo dabadbilahayo waxaa ka yeela manahane waxba yuusan damiir faatan badin baan leenahay nabadaada gal baan leenahay xamar hagaajin baan leenahay waxaan u wadanawa federaalka weeye dalaalka weliye federaalka qaybta xamar raagaan baan leenahay oo ummadda soomaaliyeed xamar ka wada xilsaaye maamulkeedi iyo howlaheeda hoos u dal oo taas ka hir baan leenahay waxba kismaayo soo anbaltagin la afdeenka dowladda keliya ma ahane waxaan ku leeyahay wasiirka arrimaha ka hadlay madaxweynaha ka hadlay ayagu marna ka talabsan meelle maxaa la yidhahdaa xeerka noo dhexeyna ka talabsan meelle hore waa joogeen kuwa kalena shalay yimaadeen oolaboorkay joogaan kuwana waa soo socdaan midkadan waxaan leenahay sameynayaan nabadgelya dib baynu noqon doona xabsiya ku noqon doona haduu ilah yidhahdo waxaan ugu baanahayaa dowladda federaalka ah federaal baa sii magaceedu waa federaal federaalnimada kasoo baxa dastuurka qaranka ah wada xurmayno kaasaa inoo dhexeeyo kaasaana kala xadadahayo awoodda aad leedihin kaasaa xadadahayo awoodda maamul goboleedku leeyahay kaasaa xadadaha wuxuu hadda isku dayayaa madaxweynahan uu wakaan loo kismaayo shanta doodi har uu daaqaayo uta hadda soxoraad uu leeyahay waxna kala jira hadalkiisi wax kismaayo oo dagaal ka dhici kara malahan ayaa ayago gurbaanta dagaal kuma sumayn annagusa kama yeelin kamana yeeli doona hadduu ilah yidhaahdo xamar hadda jiala marbaad baan ku celinayaa ha ka jeejiyo madaxtooyada ku dhacaysa madaxtooyada si uu iskaga dabari lahaa iskaga dabaro federaal kaa sameeyo lix iyo tobanka gobol lix iyo tobanka degmo oo gobolka banaadirna maamulka umada soomaalida baa iskale ah, taas keliya taas keliya hoos hoos soo dirtay xildhibaano ah dadkii way dhex galeen yidhahdeen madaxweyne hayaan afar six hayaan ciidamahaastoodhan waa yidhahdeen xoog ma baa lena